ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaliyaal kulanti wacan oo wanaagsan idinlahaantiinba meel walba joogtaan ku soo dhowaada wararkeenii duhurnimo oo uu idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkaan saarta waa maalinimo arbacaha bisha hijiriyaduna waa saddex iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan labaatanka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa inagala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkaan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebooka youtube facebooka iyo twitterka wararka ugu doorkaroona idaacaddeenna maanta idin haysa waxaa ka mid a ah. mujaahidiinta dowladda islaamiga oo gantaalada nooca garbaha lagu hago la eegtay hal taangi iyo cagaf cagaf ay lahaayeen murtadiinta masaarida wararkeena maanta waxaad kale ku dhagaysan doontaan hadduu alla idmo dhanka iyo wilaayada soomaaliya mujaahidiinta dowladda islaamiga oo burburiyey gaari ay ku socdaalayeen ciidanka boliiska murtadiinta farmaajo sidoo kale waxaan wararkeenna ka marnayn dhowr howlgalo oo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayooyinka shaam soo saaraha barnaamijkiina waa walaalkeena buudijaana somaal warkana waxaa inoo soo jeedin doonaa walaalkeena buuxafsa dhanka farsamaduna waa macalinka bal haatan aan idinku wareejiyo walaalkeena buuxabsa oo inoo soo jeedinayo wararkaa iyo kuwo kaloo aad u xiiso badan وسلوا من الحق المبين الحسام تراهم إلى العلياء طاروا هياما إلى جنة الفردوس شدوا الزماما وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام mahadsanid walaal abu zayd aan ku bilowna wilaayada saynaa ciidamada mujaahidiinta dowladda islaamiga gaar ahaan libaaxyada qaraxyada u qaabilsan ayaa waxyeelo xoogan gaarsiiyeen taangi iyo cagaf cagaf ay leeyihiin kufaar kaabayaasha masaarida ridada ah kadib markii lala helay gantaalada garbaha laga rido iyagoo ku sugan deegaanka dawiil ee dhaca balcaa ee rafxa haatanna wilaayada shaam gaar ahaan magaalada hajiin ciidamada mujaahidiinta dowladda islaamiga ayaa ugu yaraan sideed ka tirsan murtadiinta b k kda waxay ku dileen degmada hajiin dilalkan ayaa waxaa sababay kadib markii gaari ay la socdeen qarax miino lagu eegtay gudaha degmada hajiin ee duleedka ka cadeera ah zuur isla shaam gaar ahaan alkhayr ciidamada dowladda khilaafada gaar ahaan ciidamada militariga ayaa waxay rasoos ku fureen qaar ka mid ah fuleeyada b k k rasaastan ayaa waxaa lagu furay xilli ay ku sugnaayeen tuulada yamaama ee ku taalla deegaanka diibaan inta la xaqiijiyey waxaa ku baktiday laba murtad halka mid kalena dhaawac culus uu soo gaaray allah ayaan weydiisanaynaa inuu halaagiisa soo dadejiyo dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa wararka ka imaanaya wilaayada sham albaraka guutada qaraxyada dowladda islaamiga ayaa qarxiyeen gaari ay lahaayeen murtadiinta b k k-da kadib markii qarax miino lagula eegtay degmada xawaama ee ku taala magaalada hajiin waxaana ku baktiyay qaraxa afar murtad halka afar kalena ay ku dhaawacmeen inta dhaawacantay baktigood allaha soo dedejiyo isla shaam geesiyaasha soo majeestayaasha khilaafada islaamka ayaa waxay rasaas madaxa kala dhaceen labo ka mid a ah murtadiinta b k k saddex kalena waa la dhaawacay kadib markii lagu rasaasayey ayagoo ku sugan tuulada jardi ee ku taal deegaanka diibaan ee deerazuur allah ayaana ku mahadsan ugu dambeyntii wilaayada soomaaliya ciidamada mujaahidiinta dowladda islaamiga wilaayada soomaaliya gaar ahaan ragga amniyaadka ayaa burburiyeen gaari ay la socdeen xubno ka tirsan murtadiinta farmaajo gaar ahaan kuwa ay ku sheegaan booliis sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray saddex murdad kadib markii qarax miino lagula eegtay isgoyska bakaaro ee gudaha caasimada ee muqdisho allah ayaana ku mahadsan mahadsanid kaasi waxa uu ahaa walaalkeen abu xabsa uu inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacadda codkan saarta walaalayaal intaa ayaynu kusoo afmeynaynaa dhammaan wararkii idinkaga imaanayay idaacadda waa bahda idaacadda oo idin leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا